أجمعين مجموع مجموع مشتمل على أربع رسائل هذا كان مجموع مثل قلمي وي مجموعgaasoo مشتمل kulminayo على أربع رسائل أفر رسالة kulminayo kitaabka waxaa loo yaqaanaa majmuucun mushtamilun calaa arbaci rasaa'il waa majmuucu rasaa'il ayuu macruuf ku yahaa kitaabkan magaciisa ee runtii waxaa loo dejiyey zajra oo cantarkii salaad canaan la canaanto salaada ka tegadeeda xaggeeda la canaanto kitaabka waxaa soo qoraya asayid axmed ibnu zayni daxlaan mufti saadati shaaficiya bimakata al maxmiya waa ninkii loo yaqaano muftu shaaficiya shaaficiyada muftigooda oo cilmiga zaa'id ahaa waa imaamu daxlaana ninkii ajrumi sharxay oo daxlaani kitaabka qoray weeyaan kitaabkan ayuu muslimiintu u qoray iyo kitaab la yiraahdo fadiilatu salaati alcasr risaale yar daxlaani wuxuu ahaa qarniga dambeeyo ah weliba mutaakhiriin danbuu ka mid yahay qarnigii koob iyo tobnaad ama laba iyo tobnaad ayuu ku jiray wey kitaabka mar kitaab yar weeyaan insha allahu tacaala kitaabku wuxuu kulmiyaa afar rasaa'il rasaaladii koowaad waxay ka hadlay iyada fi zajri can tarki salaad rasaaladii koowaad waxay ka hadlaysaa canaan salaada ka tegadeeda la iska canaanto la nahiyo risaaladii labaad waxay ka hadashaa fii fadli salaati aljamaaca jamaacada salaadeeda fadliga ay leedahay mutlaqanba iyo waxyaabaha ku tacalluqaya bitaswiyati sufuuf wataraasi fiiha safyaasha laisku dhadhejiyo in safyaasha la simo la jimeeyo fadliga ay leedahay risaaladii saddexaad waxay ka hadashaa fi tarkiib fii jamaacati alcishaai wasubxi boorin iyo qofku lagu gubaabiyo salaatu lcishaa iyo salaatu subax in jamaaca lagu tukado fadliga ay leeyihiin risaalada ugu dambeysa waxay ka hadashaa in badan fi targhiib fii salaati aljamaacati min alma'huuri can isalafi saalix asxaabta iyo taabiciinta maxay ka qabaan aragtidooda maxay ka tahaa markii saladaa jamaaca lagu tukado intaasi weeyaan waa aad u muhiimsa waliba waxaa ficnaan la heday ardada baadiya aadayaan kitaabka markii baadiya ay aadaan inay hor u qaadaan oo ummadda caamad ah loogu wacdigeliyo oo aad loogu akhriyo macnaha alrisaalat luulaa azajru can tarki salaat fiya kacato alrisaalatu risaalo risaaladaasoo aluulaa ah hore kaa'inatun waxay ahaatee fi zajri canaan can tarki salaati salaadi ka tegiddeeda xaggeeda la canaantu bismillaahi alla magaciisayaan ku bilaabay allahaasoo arraxmaani ayilmuxsini ixsaanfalay bijaleyli nicam allahaasoo arraxiimi ayilmuxsin bidaqaa'iqi nicam alxamdu maxad lilaahi alla ayuu u sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina makhluuqu baarbaariyey wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgeylaah calaa ashrafi almursaliina intii ilaahay soo diray kan ugu sharaf min badan dushiisa ha ahaadaan sayidinaa sayidka aniga dushiis ha ahaadan muxamedun muxamed ah iyo wacalaa aalihi aali nabiyi nabiga aalkiisa aalkaasiya dushooda allah yeela wa saxbihi wacalaa saxbihi saxbi nabiyi nabiga asxaabtiisa asxaabtaasiya dushooda allah yeela ajmaciina dhammaantood musanifku wuxuu leeyahaa maxad allah iskale alleh makhluuq barbariyey iyo nabadgeyla mursaliinta intii ilaahay soo diray rasulah kan ugu kheyr badan dushiisa allah yeela oo sayidka aniga ahaa muxamed ahaa aalkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan allah u naxariisto iclamuu yaa macashara alikhwaani faqahana allaahu wa iyaakum fi ddiini وأlhmna rushdanaa وacaadana min shuruuri anfusina ana salaad iclamuu ogaada macashara alikhwaani akhusuu waxaan gooniyeelayaa macashara alikhwaani walaalihii kulankooda ayaan khasisayaya faqahana allaahu annaga allahna waafajiye allahna fahamsiiye iyo wa iyaakum idinka fidiini diinta annaga iyo idinka allana fahamsiiya dhammaanta annagaba waalhamanaa waalhama huwa allaha hanuuniye naa annaga waalhama huwa allaha ilhaamiye naa annaga hanugu ilhaamiye rushdana hanuunka anniga waacaadana allah naga baadbaadiya min shuruuri anfusina nafyaasha annaga shariyaashood allah naga koriye waxaad ogaataan anna salaata marka masderkaasi waxaa laga keenaya mafcuulu iclamu waana sadad masada mafcuuley iclam anna salaata salaadi yani cimaadu diini anna salaata salaada cimaadu diini diinka tiirkiis weeyaan faman shaqsiga aqaama huwa manka ogohaa salaada faqad xaqiiqa aqaama wuxuu ogay addiina ninkii salaadaba tukudo wuxuu toos u qabtay diinkii u qabsaday wey waman shaqsiga adaaca dayacohaa salaadii faqad xaqiiqa hadama wuxuu dumiyey addiina diinkuu dumiyey wey ninkii salaada dayaco aanan tukunin maalan amaba wuu tukada laakiin waqti dhaafsiiye taqdiimi taakhiir waxay noqoto bilaa cudur la'aan diinta ilaahay uu burburiyey ee nin diinta ilaahay dumiyin ilahay agtiisa qiimo kuma faqad hadama wuxuu dumiyaa diina wa inna min acdami almasaa'ibi musiibiyaalatan ugu weynaan badan waxaa ka mid ahaatay wa aqbaxi qabaa'ixi wa aqbaxi alqabaa'ixi xumaanyaalatan uga sii xumaan badan iyo wa aqbaxi almacaayibi ceebyaalatan ugu xumaan badan waxaa ka mid ah atahaawuna bisalaati atahaawuna waa ismu ina dimar weeyaan inta kale khabar muqadama jarumdir wa ina min acdami almasaa'ibi musiibiyaalo fara badan kan ugu weynaan badan waxaa ka mid ahaaday wa aqbaxi alqawaa'ixi wa min aqbaxi alqawaa'ixi xumaanyaalatan ugu sii xumaan badan waxaa ka mid ahaaday waalmacaayibi ceebyaalatan ugu xumaan badan waxaa ka mid ahaaday atahaawuna fududaysasha bisalaati salaad ilaahay la fududaysta waxaasaa ka mid ah musi weyn weelayn iyo wa tadyiica aljumuca waxaa lagu adafi atahaawuna iyo wa tadyiica aljumucati jumucada la dayicideeda iyo waljamaacaati jamaacooyinka la dayico taasaa ka mid ah wey musiibu ilaahay ummadda ku imtixaama weya allatii rafaca allatii jamaacooyinkaasoo rafaca allaahu alla ku rafciya bihaa sababteeda addarajaati darajooyin ilaahay ku rafciya kor ugu qaaday wey ninkii sameeyey oo jumcudii jamaacada oo la yimaado si fiican uu tukado oo waafaqo jamaacada ilaahay wuxuu siiyaa darajo sarraysa wey wa kafara alla wuu dhaafay bihaa bisawiha jamaaca sababteeda asayi'aati xumaanyaalo dhan ilaahay wuu kaa tirtiraya wey maxaa dhacay tallaabo la qaadaayo oo masjidka la aadaayo ilaahay wuxuu kuu qori ajar hee ajarkaasi xumaan haddii aad leedaha waa lagaa tiri weeyaan watacabada alla wuxuu ku addoomaystay bihaa jamaacada ahla alardi waasamaawaati ardlada ehelkeeda iyo simidyaasha ardlada iyo asmaada samaawaadka iyo ardlada ehelkooda ilaahay wuxuu ku addoomaystaya inay jamaaco gudgudaan wamaa yatrukuha salaata maa naafiya mafcuulkii hormaray faacilka la dimariye wey waana faacilka waa la xasriyey ilaa ka markaysaan nafyi waa lagu xasriyey ilaa waa lagu xasriyey maxaa lagu xasrinayaa khatar wey macnaha wamaa yatruku kama tago asalaata salaadii wa tulhii ma mashquuliso hi asaga canha cani salaati salaadii xaggeeda kama mashquuliso dunyaahu shasa dunyadiisa bihaa ilaa man shasa mooye mankaasoo sabaqad ay hormartay shaqwatuhu manka nasiib xumadiisa wa cadumad cuquubatuhu cuquubadiis ay weynaatay wakhasirad safqatuhu gorgoradiis ay khasaartay wey wa daalad xasratuhu shallaytadiisna ay dheeraatay wey sheekh wuxuu leeyahaa wamaa yatruku kama tago asalaata salaada ilaahay waajibiye qof fududaysanayo ka tagay ma jiro wamaa tulhi kama shuqliso hi shaqsa canhaa cani salaati salaada xaggeeda dunyaahu shaqsi adduunyadiisa kama shuqliso dunyahu faacilu tulhi wey ilaa man ilaa man shaqaynayso man tufaacilu yatruku man shaqsi mooye mankaasoo sabaqad ay hormartay shaqwatuhu manka nasiib xumudayso wa cadumad ay weynaatay cuquubatuhu manka cuquubadayso waa khasirad ay khasaartay safqatuhu shakhsiga ganacsiga iyo gorgoradiisa wadaalat ay dheeraatay xasanatuhu shallaytadiisa iyo nadamatuhu ismacno weyaan fa taariku salaati salaada kii ka tagay mamquutun waa loo carooday wayamuutu wuu dhimanaya wa calaa kayri lislaami islaamka kheyrkiis unbaa yamuutu ku dhimanaya aljaxiimu naarta jaxiim aha ma'waahu makaanu hoydkiisa wey naart naarta haabiyaana mutaqallibuhu makaanuu gadgaduumidiis wey wa mahwaahu makaanuhu yidkas wey wa huwa taariku salaad malcuunun waa la lacnaday cinda allaahi alla agtiisa madruudun weeye mid la soo saaray fii ardihi ardillaahi alla ardadiisa hoosteeda iyo wa samaahu simala'alla samadiisa wuxuu leeyahaa musanifka salaadda kan ka tagay waa waa loo carooday wuxuuna ku dhimanayaa islaan waxaanan ahayn eenayna salaadan lahayn dee iimaan muxuu tarayaa nabiga calayhi salaam wuxuu soo sheekh axaadiid oo zajri ku soo aroortay soo wada weeyaan naarta loo yaqaano jaxiima waa makaanohoydkiis wey naarta haabi ahna makaanka uu kala laabanay ku godgodume wey makaanohoydkiis wey saldhigis weeyaan taarku salaadku waa la lacnaday alla agtiisaa wuxuu ku yahay malcuun waxaa laga soo saaray ardada alla iyo samid maslaha joogan mooyaan way habaarayaanba ardaya habaaraysaa wax kastay habaarayaan wey marka xaalkiisa ma fiicno weeyaan waa salaada ilaahay waa in la qiimay mm-hmm. wa can caliyi bni abi aalibin radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey annahu qaala wuxuu yidhi aabmiya aalo Aba mia. Ha. Aisha Allah bin Aisha Allah Aisha وعن علي فتارك الصلاه salaada kan ka tagay mabquutun waa loo carooday wa calaa khayriilislaami islaamka kheyrkiis unba yamuutu ku dhimanaya aljaxiimu jaxiima maawaahu makaanuhu idkiis wey walhabiyatu habidun mutaqallibu ee makaanuhu gadgaduumadiis wa wamahwaahu makaanuhu idkiis wey wahuwa salaada kan ka tagay malcuunun waa la lacnaday cinda allaahi madruudun waa la soo saaray fii ardihi ardadiisa iyo samaahu alla samadiisa wa can caliyi bni abi daalibin radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey annahu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama suubanaga ayaan maqlay odkis yaquulu xaaluu leeyahay maa min cabdin maada min waa zaa'ida bacda nafyi in la ziyaadiyo qiyaas weeyaan cinda aljumhuur wey nafyidoon lahayn in la ziyaadiyo kisaa'iya qabaa calayhi raxmatullahi imaam alkuufiyu maa min cabdin cabdun addoon ma jira addoonkaasoo mu'minun ah yatruku huwa cabdiga ka tagaayo asalaata ka tagaayo oo walam ya'ti aan la imaaninhaa salaad ilaa kataballaahu alla wuxuu qorayaa calaa wajhi wejhilcabdi addoonka wejigiisa ilaahay wuxuu ka qorayaa haadaa kan khaarijun mid ka baxa weeye saasaa min raxmatillaahi tacaala alla naxariistiisa ka baxay wey subxaanahu fa ana aniga barii'un beri ayaan ka annagwa dhahay fa aniga hadaan naho rasuululahay barii'un beri ayaan ka ahaa kaas minhu min alcabdi addoonkaasee berankaha wey waidaa taraka alcabdu addoonka hadduu ka tago fardan waajib kaasoo waaxidan hal ah kutiba smuhu ismulcabdi addoonka magaciis waxaa lagu qori calaa baabi naari albaabka naartaa loogu qorya wey sayidina cali wuxuu leeyahy radi allahu canhu ardaah rasuulka allaan maqlay asagoo dhahay addoon mu'mina ma jiro oo salaada ka tagay oo aan la imaanayn ilaa ilaahay wujuus wuxuu ku qorayaa haadaa khaarijun jumladaasi waa mafcuulu min raxmatillaahi wuji waxa loogu soo qoray waa ninkan nin ka baxay daacadii alla ka baxay naxariis alle beri uu ka yahaa rasuulullaahi muxamedna beri ayuu ka yahaa addoonka hadduu ka tago hal fardo magaciis waxaa lagu qoraya naarta lagu qoraya ilaa wa kasoo qoday wey hadda laakiin tarkiga waa camdinoo hashard hadduu kasoo ka tagi weyd hadduu halmaamo ama qadlo mashquul galo looma haysta ha soo qadaystana dhimla laakiin haddii bataatan uu ka taga weyaan Eh, yaquulu xaal uu leeyahay maa min cabdin min waa zaa'ida cabdin mubtadaun marfuucun wacalaamatu rafyi damatun muqadaratun alaa akhirihi manaca min duura ishtiqaalulmaxalli bixarakati xarfi ljari azaa'id mu'minun damo saar ama kasra kasra waxay ku tahay itibaac damadan maxalka lagu adinaya waa nacad weeyaan maa min cabdin ey cabdun maa min cabdin cabdun addoon ma jiro cabdigaasoo mu'minun allah rumeeyey rasuul rumeeyey yaato cabdigaasoo ama jumlo khabar yatruku huwa cabdi ka tagaayo asalaata oo walam yati huwa cabdi aan la imaanin ahaa salaad ilaa hadduu jiri kataballahu alla wuxuu qoraya calaa wejhi wejigiisa haadaa addoonkan khaarijun wuxuu ka baxay min raxmatillaahi fa ana aniga bari'un berayaan ka minhu min alcabd addoonka xaggasaan beri ka ahaa waidaa taraka alcabdu addoonka hadduu ka tago fardan hal farad kaasoo waaxidan hal ah kutiba ismuhu ismualcabd addoonka magaciis waxaa lagu qoraya calaa baabi naari naarta albaabkeeda lagu qoray